bacda waawin wow gadaalkeeda ahaaday wowdaasoo uriida loola jeedo cadfuqad waxa weye nactu nacti jaa-is cinda siba wey aha wowdaasoo uriida loola jeedo bihaa wowda atansiisu caddayn cala almaciyati macanimo lagu caddeeyo wowdaasoo masbuuqatin lagala hormaray bificlin ficil ow amase maa isma lagala hormaray fiihi isimka dhexdiisa xuruufuhu xuruufulficli ay ku sugantayo wa macnaahu wadalika mithaalkiina kasirtu waa socday wa niila maca niili webigii niilla jirkiisaan socday weeye waana aniga saa'irun kii soconayaanahay wa niila maca niili niilla jirkiisa wlmafcuulu macahu mafcuulu macahu weeye wa huwa mafcuulu macahugii ismun ism weeye ism haddii la yidhaha ficilaa baxay haddaad aragto ficil mansuub ah oo bacda waawin dhacay dhihi maydid waxa weeya waa mafcuul macahu hadde waa mansuub bacda waawina waa dhacay bimacnaa macno waaye intiiba waa laga hela mafcuul macahu dhihi maydid laa taakuli samaka laa taakuli samaka wa an tashraba fiili mafcil macahu ma ha manficil weeye waa mansuub waa bimacnaa maca laakin waa ficil hadde ism aana lagu yidhi ismun aa lagu yidhi waa qeydka koobaad isimkaasoo fadlatun dheeraad ah waxa baxay isimkii cumdaa ishtaraka zaydun wa camrun aa baxay wa camrunta hadda ismun bacda waawin waaye laakin hadde wa cumdu carabigu ma ma sax maayaba hadii la yidhaha ishtaraka zaidun kaliya maxaa yeele ishtiraaga laba qof dhexdoodu rabaa Ah, faacil ma noqon kara zayd keligiisu ishtaraka zaydun haddii la yidhaha maba ansaxay baa lagu leeyay maxaa yale ishtiraaga laba qof waxaanay kama suurtaabo kaasoo kala baxay waa cumdu isimkaasoo fadlatun dheeraad ah isimkaasoo bacda waawin wow gadaalkeeda ku sugnaaday waynu bacda alwaawi ah, waa qeydka saddexaad waxaa baxay bacda macahdiy macadiyaaba lagu dhawaaqay ah, jaa zaydun ayimid maca camrin alwiil macadii lagu dhawaaqay ama baa lagu dhawaaqay bictuka daara gurigan waa kaa gaday biahaaiha maca ahaaiha iyadoo saamaantiisi la jirtay alaabtiisi taasoo kaleta waa ku baxay wowdaasoo uriida loola jeeda bihaa wowda atansiisu caddayn calalmaciyati la caddeeyo waa in lagu caddeeyo macyannimo waxaa baxay mujaradulcadfi wowda loola jeedo jaa zaydun yimid wa camruna waa yimid ulama jeedid waa wada socdeyne adiga mujaradulcadfiaad ula jeedaa labadiiba waa yimaadeen intaasaad ka rabtaan kaa soo baxay wowdan waxaa la rabaa inay ku caddahay maciyanimada wowdaasoo uriida loola jeeda biha wowda adtan siisoo caddayn calalmaciyati macyanima lagu caddeeyo wowdaasoo masbuuqatin lagala hormaray bificlin ficil o amase ma isim lagala hormaray isimkao fiihi dhexdiisa xuruuf xuruufulficli ay ku sugan wa macnaahu ah, waxaa baxay hadii lagala hormaro isim oo macnalficil ay ku jirto laakiin xuruuftaaysan ku jirin iyo isim oo macnalficil iyo xuruufulficil midna ku jirin labadaasaa baxa ah, isima lagala hormaro kullu rajulin wa daycatu waa kullu rajulin kullu haddee ficilna maahan xuruuf xuruufulficli kuma jirto macnalficlina kuma jiro hadii aad tirado sidoo kale waxaa baxaa isim aad sheegtay macnalficli ku jiro laakiin xuruuftaysan ku jirin waxaad tidhi waxaad tidhi haada zaydun aad tii hmm. haada ismu ishaaro kale ad ka hormaray ah, haada haada mogta macno ficil waa ku jirtaa oo macnaheedu waa maxay waa bimacnaa ushiiru oo kale haadaa laka aad tii haadaa laka ah, wa abaaka maca abaaka aad tidhi ma ansaxayaa lagu leeyay maxaa yeelay isimka ka horeeya oo wowda isimka gadaalkiis dhaay ficilka isimka ka horeeya macna alficli waa ku jiraa laakiin xuruuftii ficilkan ku jira ismu ishaare mujarada waa marka waa shan qayd wey shan qayd wey ismun fadlatun bacda waawin uriida biha tansiisu cala almaciyati masbuuqin bificlin o maa fiihi xuruufuhu wa macnahu shan qayd wey wadalika mihaalkii kasirtu waan socda waniila macaniili niili webiga niila jirkiisaan socday aniila ism waayahay fadla waa yahay bacda waawin waa dhacay wawda bimacnaa maca loola jeedaa waxaa ka hormaray ficil ba ka hormarayo waana aniga saa'irun midkii soconayaan hay waniila macaniili niili waniila ism waa yahay fadlo waa yahay bacda waawin waa yahay wawdu waa ku cadday macyanimada isimka ka horeeyana xuruuf ficil kuma jirta lakin macnihiya ku jira waxaan rabaa xuruufti ficilka macnihi ficilka labadii baa ku jira xuruufti ficilka iyo macnihi ficilka labadii baa ku jira sharax kharaja waxaa ku baxay shantii qaydu uu ku ixtiraazina ismun waa ixtiraazina fadla waa ixtiraazina bacda waawin waa ixtiraazina uriida biha tansiis waa ixtiraazina cala lmaciyati masbuuqin bificli o maa fiihi xuruuf wa macnaha waa ixtiraazina shanta qaydu mid walba ixtiraaskeeda waxyaalaha ku baxay oo kutusa sharax kharaja waxaa ku baxay bidikri ismi isimka la sheegidiisa markii isim la sheegay alficlu ficilkiyaa baxay ficilka almansuubu ee la kordhigay bacdal waaw wow gadaalkeed fii qowlika qowlkaaga dhexdiisa lagu kordhigay laa taakuli samaka kalluunha cunin wa tashraba wa maca an tashraba adoo cunaya allabaana caana adoo cabaya dheh kharaja waxaa ku baxay bidikri ismi isimka la sheegidiisa markii isim la sheegay alficlu ficilkiyaa baxay ficilkii almansuubu ee la kordhigay bacdal waawow gadaalkeed fii qowlika qowlkaaga dhexdiisa lagu kordhigay laa ta'kuli samaka kalluun ha cunin wa tashraba wa maca an tashraba adoo cabaya allabana caano fa inahu ficilkaasu calaa macna aljamci yuu ahaaday macnaha macno maciyo waa ku jirtaa owowda waa macyo waa tan la yidhaha macna aljamci ahaaday maxaa loola jeedaa macnaha wuxuu ka hadlaa caano cabitaankood iyo kaluun cibitaankiisa ha jamcin ah, ha jamcin labadooda intaasuu ka hadla ha jamcin hmm. fainahu ficilkaasu bimacna ah, fainahu ficilku calaa macna aljamci waa ahaaday wowdaasaana keenayda jamca jamca waa waa macyo macnaheed in labadooda la jamciyo oo aklu samak iyo waxa waya shurbu laban ey laa tafcal ha samaynin haadaa kan oo aklu samaka ah maca ficlika adoo samaynaya haadaa kan oo shurbullabanka ah labadooda ha jamcine walaa yusamaa laguma magacaabana ficilkaas mafcuulan maxw laguma magacaabo maxaa loogu magacaab waaye likowni ficilka ahanshadiiso laysa isman midaan ism u ahaado hadaa likowni ahanshadiiso laysa huwa ficilkii isman midaan ism ahayn u ahaaday waxaan ism u ahaaday waljumlatu aabaaxday waxay ku cadfan tahay kharaja bidikri ismi alficlu aa baxay waljumlatu jumladiiyaa baxday halkaas meelay ku wada baxayeen alismu ismun fadlatun ismun taasay ku wada baxayeen hmm, ficilka iyo jumladu ismun taasay ku wada baxayeen waljumlatu jumladiiyaa baxday jumladii alxaaliyatu ee xaalada loo nisbeeyey waa bimacnaa maca iyada laftirkeedu jumladaasoo fii naxwi qawlika qowlkaaga oo kale ku sugan aad ku qowsho jaa zaydun zaydaa yimid wshamsu wlxaal uu yimid ashamsu qoraxdii taalicatu midii soo dhalanaysa ay tahay hadda waa bimacnaa maca oo qoraxda soo dhalashadeeda la jirkeeduu yimid bimacnaa maca waa ku jirtaa laakiin hadda isi maahana waa jumlo yaa zaydunaa yimid walxaaluu yimid ashamsu qoraxdii taalicatu mid soo dhalanayda ay tahay fa inahu shaniye wain kaana almacnaa macnuu haba ahaado calaa qawlika qowlkaaga korkiisa jaa zaydun zayd ayimid aada ku qawsho maca duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda la jirkeeda ilaa ana daalika laakiin kaas oo bacdal wowga ah oo wa shamsu daalicatun ashamsu daalicatun ilaa ana daalika ay maa bacda alwow wowda gadaalkeeda kan ku sugan laysa bismin ma ahan walaakinahu jumlatu waa jumle ah, waa jumle isim kaliya ma ahan isim kaliya ma ahan isim kaliya maaha wbidikri fadla hadda waxaan ka gudubnay ismun ixtiraaskeedii fadlatunaan galnay wa kharaja waxaa ku baxay bidikri lfadla fadlada la sheegideeda wa bidikri lfadla wa kharaja waxaa ku baxay bidikri lfadlati fadlada la sheegideeda maa kiya ku baxay bacdal waa wow gadaalkeed ku sugnaaday fii naxwi qawlika soo qadaro fii naxwi qawlika qowlkaaga oo kale kula sugnaaday ishtaraka zaydun zayda wadaagsadeen iyo wa camrun camr aad ku qawsho ishtaraka zaydun wa camrun zayd iyo camara wadaagsadeen aad ku qawsho fa inahu maa bacda alwawgii dhe fa maa bacda alwow wowda gadaalkeeda kan ku sugan oo camrun ah cumdatun waa cumdu fadla ma aha lagama maarmo kalaan ba la heli ma iyadoon la sheegin maxaa yeelay lianna alficla ficilka oo ishtaraka ah laa ystaqni kama deeqtoona canhu camaa bacd alwow wowda waxa ka dambeeyo camrun ah ma ka deeqtoona laa yuqaalu lama yihahdo carabiga ishtaraka saydun saydaa wadaagay carabiga maana lagu aa ata waa wadaagay qof kaliya maa wax wadaaga qofku waa inu qof wax la wadaago waa inuu helaa lama yidhaahdo maxaa yeele lianna alishtiraaka wadaagidda laa yata-ataa ma suurtaabo ilaa bayna tnaini laba dhexdood maahane ishtiraak wuxuu imaan karaa laba marka la helo wa bidikri lwaawi wa kharaja waxaa ku baxay bidikri lwaawi fadladii waa ka gudubnay ee waxaa haday bacda waawin ah. wa kharaja waxaa ku baxay bidikri lwaawi wowda la sheegiteeda maa kii bacda maca maca la jirkeeda ahaaday fii naxwi qowlikana ku ahaaday dheh jaa-anii zaydun zayda ii yimid maca camrin camar la jirkiisa u yimid macadiyaabaa lagu cadeeyey marka camrintaas dhihi mafcuul maxuu dhihi maydi ilaa bacda maca ay dhacday ee ma dhicin bacda waawen wamaa shay ayaa ku baxay labaduba waxay ku baxayaan bacda waawen labadan ixtiraasba maa bacda maca wamaa bacda albaa-i labadooda hal mid ay ku wada baxayan wakharaja waxaa ku baxay bidiri waawowda la sheegideeda maa isimkii bacda maca maca la jirkeeda ahaaday fii naxwi qowlikana ku ahaaday jaa-ani zaydun zayda ii yimid maca camrin camrina jirkiisa uu ii yimid wamaa isma ku baxay bacdalba ay ahaaday fii naxwi qowlikana ku ahaaday bictuka waa kaa gaday adaara gurigii biafaafihaa maca afaafihaa alaabtiisii ayadoo la jirto wixii dhexii le saamaan iyo maacuun ahaa ayadoo la jirto ayaan kaa gaday wa bidikri iraadati tamsiisi wa kharaja waxaa ku baxay bidikri iraadati tansiisi caddayn la doonideeda sheegidda la sheegay cala almaciyati maciyanimo la caddeeyo naxwi qowlika qowlkaagoo kale ku baxay jaa zaydunaa yimid wacamrun aad ku qowsho idaa uriida qowlka marka loola jeedo mujarad lcadfi cadaf oo kale ah, kaasoo kala baxay kuma cadda maciyanimo oo labadooda waa wada socdeen kamaba danlihid adiga kaliya waxaad ka rabtaa labadii waxaa ka dhaxayda labadooda inay wada yimaadeen labadooda imaatinka ka dhexeey waxa dhec karta midna shalay yimid ma maanta ah, labadooda xajkay aadeen midna falaydka shalay ku yimid midna maantuu ku yimid markaas waxaa leedahay jaa zaydun camr ah, labadii waa yimaad marka macyannimo adiga dan kama ee labadooda maxaa ka dhexeeya mushtarak ku yihiin imaatinka maji lis intaas xukunkaasaa ka dhexeeya mutlaqljamcina meesha la dhihi jiri wey ah, waxaan labadooda lagu jamcina lagu kulmin laskugu daraa waa maxay imaata labadooda intaasaa ka dhexeyd ku jamacsan yihin wa kharaja waxaa ku baxay bidikri iraadati tawsiisi caddayn dooristeeda sheegidda la sheegay calalmaciyati la caddeeyo naxwi qawlika jaa zaydun an yimid canhum ilaa waqtigiibuu baxay uriidda loola jeedo uriidda la doono mujaradul cadfi cadaf oo kali ah wa qawli aniga qowlkayga aan idhi weliba ixtiraaskii ah, qowlkii qeydkii shanaad ugu dambeeya ixtiraazina wa qawli aniga qowlkayga wowdoo masbuuqatin aan ku qowlay ilaa aakhirihi bayaanun qowlkaasu caddayn weeye lishardi lmafcuuli bihi yaa la cadayna lishardi lmafcuuli bihi mafcuul bihigiisa mafcuul macahu wa qowli aniga qowlkayga masbuuqatin aan ku qowlay wow waa in lagala hormaro ilaa aakhiri inta laga gaaro bayaanun qowlkaasu caddayn weeye lishardi lmafcuuli macahu mafcuulu macahu shardigiisaa la caddaynaa wa huwa mafcuulu macahugii eh, wahuwa shardigii wahuwa shardigii annahu mafcuulu macahu wa huwa shardigii annahu mafcuulu macahu laabudda waa laga maarmaan an yakuuna kownuhu ahanshadiisa masbuuqan ku lagala hormaray uu yahay hmm. laabudda waa laga maarmaan an yakuuna kownuhu ahaanshadiisaa laga maarmaan ah masbuuqan ku lagala hormaray uu ahaado bificlin axmedno hmm. masderkaan soo dhalaaliyo kownu xaan u godayo ma kowni iska idhahda ama kawna waa khabarkii laada laabudda kownu soo ma jeedeen qaran ba ogeyn mogta laabudda la naafiya inay tahay iyo isimkeeda oo laabudda iska mudakar ah, waa ism cadi ah, deeq toonaasho wey laaqinan oo kaleto wey ah, laaqinan deeq toonaasho hmm, waxaa loo hortila'yahay dhihi jire culamadii hore markay noo laqbena laakin waxaa loo hortila'yahay marka waa loo hortila'yahay hadii soomaaliga lahjadian u oqon waayo marka la waxaan laga maarmin aan iska idhahdo laakiin sidii markuusoo laqabe waxaa loo hortila ayahay ahayd marka qofkii isagoo lahjadaas fahmaa taas u ka dhiganaaba taasaa culamada laga soo naqliyay laabudda waxa loo hortila ayahay ahayd ya waa isku meshi soo ha waxaan la hurayn waa saasay tahay soo isla halkii wey khalaas w ha culamada saasay dhihi jireen laabudda waxaa loo hortilay saas aha wa qawli aniga qowlkayga masbuuqatin aan ku qowlayna aqidii bayaanun qowlkaasu caddayn weeye lishardi lmafcuuli macahu aa la caddaynaa wa huwa shardiga annahu mafcuulu macahuga laabudda waxa laga maarmaan ah an yakuuna kownuhu ahanshadiisa masbuuqan ku lagala hormaray uu ahaado bificlin ficil ow amase bimaa ism waa in lagala hormaray isimko fiihi isimka dhexdiisa macna alficli ficil mn macniis uu ku sugan yahay iyo wa xuruufuhu ficilka xuruuftiisii hmm, iyo wa xuruufuhu ficilka xuruuftiisii falawow mid ka horeeya oo ayadoo macnihii ficilka uu ku eh, ayadoo ficilkii laftirkiisiiba lagala hormaray ficilki laftirkiisii ka qawlika waa hadalkaaga hor tiraahdo sirtu waan socday waan niila maca iyo wa qowlillaahi ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaa ilaa uu yidhi fa ajmicuu kulmiya amrakum arrinkiina kulmiya wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum iyadoo shurakadiinu idinla jiraan iyadoo ah, shurakadiinu ay idinla jiraan sanabyaalkiinu idinla jiraan gaalo idinka go-aanka gaara sanabyaalkiina la tashada eh, bal haye wax tara oo aniga inta makri ii maleegtaan xaggayga kusoo wajaa bal ina wax tari karaa faajmicuu amrakum wa shurakaakum qarsoodi weliba arrinkiian go-aan cad iga gaaroy nabig waay meeshaas maxamed muxidiin cabdilxamiid fiiri ama se iska daa waxaad fiiridaa maamed muidiin waaa ka cadda sajaaciga fiiri labada waa qowlu yidhi faajmicuu amrakum faajmicuu amrakum wa shurakaakum faa-iide aad muhimu shar shuduuru dahabiga u ka keena u ka soo rara qaala lmusanifu musanifku wuxuu yidhi waa ibnu hishaam hia iskale kitaabkana qatriga ama iskale shuduur dahabigana fii sharxi shuduur wuxuu ku yidhi ey faajmicuu kulmiya amrakum amarkiina maca shurakaa'ikum iyadoo shurakadiinu la jiraan fa shurakaaukum fa shurakaaukum mafcuulu macahu mafcuulu macahu weeye waa listiifaa'ihi oofsashadiiso ashuruuda shuruuddii uu oobsaday shuruuddii ahalaaata saddexda aheed walaa yajuusu ma banaana calaa daahiri lafdi lafdiga daahirkiisa iyadoon la awilin an yakuuna inuu noqdo macduufan maanta macduuf lagama dhigi karo oo ma dhigi kartid fa kulmiya amrakum arrinkiina wa shurakaa'akumna kulmiya qaala lmusanifu wuxuu yihi fii sharxi shuduur fa ajmica hadday ah, haddii fajmacu miintu waxay fadxismeen marka hamsada la wasliyo oo jamaca laga keeno yajmacu u ka imaana markaas moogtay ijmac wey ah, fajmacuu una noqo markaas ee fa ajmicu noqoma fajmacu waana qiro kala sugan iyaduna marka waxaa dhegeysa macalinku taas inuu akrina fajmacu qiro ahaa jirta waa la suganta tahay waa qiro sugan iyada maya kan lama raxa sideeda kanba qur-aan looma raaco carabigii kale aba lagu aamini wey waaye qur u ilaashano wa <laughs> qur-aanka sidiisa inaan u ilaashano wa qaala lmusanifu wuxuu yihi fii sharxi shuduur ey faajmicuu amrakum maca shurakaa'ikum fa shurakaaukum fa shurakaa'ukum mafcuulun macahu weeye waa listiifaahi oofsashadiiso ashuruuda shuruuddii uu oofsaday shuruuddii aalaata saddexda aheed walaa yajuusu ma banaana masalo weyn oo qaacidaha ku bara oo ajmaca iyo jamaca udhaay farqi udhaxeeya qaacida muhiima ah. oo u dhaxayda jamca iyo ajmaca mafcuulkay qaada karaan uu raba inuu meeshan kugu baro markaasuu yihi walaa ma banaano calaa daahiri lafdi lafdiga daahirkiisa an yakuuna inuu noqdo shurakaaa macduufan ku lagu cadfa amr oo la yidhahdo faajmicuu amrakum wa shurakaakum ma banaano oo la yidhahdo wa shurakaakum shurakadiinana jamciya iyagana oo tirahda waa macduuf ma banaana ma banaana maxaa yeelay liannahu shaniye xiina idin xaaladaas xiina id cudifa cala alamri xiina eh, idin xaaladaas shariikun lahu waa la wadaagaa fii macnaahu macnihiisa fayakuunu wuxuu noqonaa altaqdiiru taqdiirku ajmicuu kulmiya amrakum amarkiina wa ajmicuu kulmiya shurakaakum saasuu noqonaa oo waxay noqonaydaa ajmaca oo mafcuul u qaadatay ashurakaa shurakaduna waa jamcu shariikin waxaana loola jeedaa sanamyaalka asnaama loola jeedaa asnaamtuna waa shay daatale shay daatalena ajmaca mafcuul umaba qaadan kartaba maba u qaadataba shay daatada le la taaban karo shay macnawiyan marka waxaa ka imaanayda inaad ajmaca mafcuul uga dhigtay shay daatale wadalika kaasuna laa yajuusu ma banaana lianna ajmaca ajmaca inamaa wax kale maahan yatacalaqu wuxuu ku tacaluqaa bilmacaani tacaluqa waa mafcuulnimada mafcuulnimada lwey mafcuul wuxuu u qaataa shay macnale shay macnale duuna dawaati daatooyinka ka sokay shay daatale mafcuul maba u qaadan kara jamac ha jamaca u qaadata shay daatale jamaca u qaadata waaye taquul waxaad leedahay ajmactu ra'yi ra'yigaygi waan aruuriyo waan waa waa kulmi caqligaygi iyo ra'yigaygi ra'yigu moogta shay daatale maaha waa wax walaa taquul dhiimaydid ajmactu shurakaa-i isku keen ajmaca aad wa inamaa wax kaliman qulta waxaad leedahay calaa daahiri lafdi inamaa wax kaliman qultu waan idhi isagii iska xikayo hadalka hor u yidhi wa inamaa wax kaliman qultu waxaan idhi yidhi calaa daahiri lafdi lafdiga daahirkiisaan ku banaanay aanku idhi yidhi saasaan ku idhi haye waxaan u yidhi liannahu shani yajuusu waxaa banaan an yakuuna shurakadii inuu yahay macduufan ku lagu cadfaa calaa xadfin mudaafin macduufan ku calaa xadfi mudaafin maca xadfi mudaafin mudaaf iyadoo la xadfa oo waa maxay faajmicuu amrakum wa shurakaaakum wa shurakaa'akum wa amra shurakaa'ikum oo mudaafaa ka xadfan la yihahdo mudaafkiina waa shay macnawi ah amar wey taasaa banaan ey wa ajmicuu kulmiya amra shurakaa'ikum wayajuusu waxaa kaloo banaan an yakuuna inuu yahay mafcuulan lificlin ficil mafcuul inuu yahay ficilkaasoo ulaatayn saddex xarafla ficilko maxduuf la xadfay jamaca saddex xarafla maaha jamaca iyado mafcuul shay daata waa u qaadan kartaa wajmacuu waa kana fiili wajmacuu hamsatu wasl iska keenso ficilku waa jamaceed wajmacuu kulmiya shurakaakum biwasli alif yu ku yidhi alifta waxaa ka fadhan inu yahay hamsada hamsada ula jeeda hamsada oba waslina waman qaraa qofkii aqriyay fajmacu bifatxi miimi fajmacuu qofkii akriyey biwasli alifi ayadoo hamsada la waslinaa saxal cadfu dhe saxa waxaa ansaxay alcadfu aada leedahay cadafkii ansaxay hmm. calaa qiraa'ati mankaas qiraa'adiisa min hayri idmaarin ayadoon waxba la idmaarin ayadaan la idmaarina isaga cadafku ansaxa oo u dhihi karaa fajmacuu amrakum wa shurakaakum oo markaas loo macnaynaa shurakadiinana kulmiya kaas waa u ansixa isaga labadan saxaaba ah. min ayri idmaarin ayado waxba la idmaarin liannahu fajmacuu min jamaca uu ka ahaaday wa huwa jamacadana mushtarak waa mid la wadaagsado bayna almacaani wadawaati oo mafcuulla daato shaygana waa u qaadan karaa shay macnaana waa u qaadan karaa labadaba mafcuul waa u qaataa labadaba waa u qaataa taqul waxay leedahay jamactu amrii taladaydi waan kulmiyey wa jamactu shurakaai dadkii shirkada waa isku keena intaba dhigi qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi labadii baa lagu keena qur-aanka laga keena fa jamaca qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi fa jamaca wuxuu aruuriyey fircoon kaydahu makrigiisii uma ataa makrigiisiu aruuriyey fiiri kaydku mogta waa shay macnawiye haye mar kale fiiri ilah wuxuu yidhi waylun likuli humazatin lumaza aladi jamaca maalan haleeg wuxuu usugnaaday kii maalka aruuriyey maalkuna shay daatale jamaca maalan wacadadow kadibna tirtiriyey ah, kadibna tirtiriyey marka fiiri jamaca maalan maanta maalan oo daataray mafcuul uqaadatay jamaca markii hore waxay u qaadatay shay macluwiya jamaa kaydahu ah, fa jamaca kaydahu uma ata fiiri wayajuusu waxaa banaan calaa haadi lqira'ati qira'adan oo fajmacuu ah an yakuuna inuu ahaado mafcuulan macahu eh, mafcuul macunibao ku banaanta ee eh, waajib maaha markaas fajmacuu qirada ah mafcuulu macahunimadu laazim ma ee waa ku banaanta waidaa walaakin idaa amkana alcadfu cadaf hadduuba suurtaabo fa huwa owla isagaa habboonaasha badan liannahu aslu isaga asala laakiin qirada kale maya daahirka kuma banaana matnigaakulaabo hmm. wataani kan labeeya waxaa la yidhi mafcuulu macahuwa shardi waxaa in ficil ka horeeyo macnihii ficilka iyo xuruuftiiba ku jiraan marka kan laba kan labeeya waa mafcuul macow iyadoo ka horeeya isim macnihi iyo xuruuftiiba ku jiraan wathani midka labeeya ka qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tiraada ana aniga saairu mid soconayaan ahay wa niila maca niili niila jirkiisa walaa yajuusu ma banaana annasbu kordhig fii naxwi qawlihim qowlkooda wixii lamid ah lagu kordhigo ama fii naxwi qowlihim kuma banaana ficilka ku tacalluji idaa jaaa nahrullahi badala nahru micqal waxa weya ficila lahayan masder waxba laguma tacalujiyo waxbaa ku falin walaa yajuusu naasbu kordhig ma banaana fii naxwi qowlihim qowlkoodoo kale kuma banaana oo ay yidhaahdeen kullu rajulin nin kasta iyo wa daycatuhu ay wa sancatu sancadiisu ma maqrunaani waa kuwa la xidhiiriyo kullu rajulin wa daycatu nin kasta iyo sancadiisu maqrunaani waa laba la xidhiiriyo laba aan la kala reebin wey kuma banaana maxaa yeelay wa waxaa ka horeeya kullu waayo ficilna maahan macno ficil iyo xuruuf ficilna ma wado qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaal aan khilaafayno lisayrami say lisaymariy saymari saymari kaa loo nisbeeyey bifatxi lmiimi saymari nisbatun ilaa saymara a loo nisbeeyey halkay ku taallaa baldatu sagiiratun waa magaalo yar magaaladaasoo min bilaadi lcajam bilaadi waxaa weye inuu dhamaystira ahaad o yidhah min bilaadi ciraaqi alcajab ha ciraaqda cajamiga ah magaalooyinkeeda ka mid a ilaa ciraaqa loo qaybiyaa ciraaqulcajam iyo ciraaqulcarabi hmm. ciraaqulcajam iyo ciraaqulcarab a loo qaybiyaa hmm. marka halkaas magaalo ku taalla wey ciraaqulcajam ku taalla wey hmm. kuwaas weye markaasu uri qulnaa saasoo lana khilaafan xaalan khilaafayno lisaymariy saymariyan khilaafaynaa liannaka adiga sababta aysan u banaanin nasbadu waa mixi waxaa la cilaynaa laa yajuusu nasbu halkaasaa la cilaynaa ma banaana liannaka adiga lam tadkur inaadan sheegin ficlan ficil walaa ma isimna aadan sheegin isimkoo fii dhexdiisa macnaalficli uu ku sugan yahay darteeduusan u banaanayn marka halkaas ku tacaru ah, liannaka adiga lam tadkur inaadan sheegin ficlan ficil walaa maa isimna inaadan sheegin isimkoo fii dhexdiisa macnalficli ku sugan yahay darteeduusa nasbuu u banaanay wakadalika sidoo kale laa yajuusu ma banaana haadaa kanu laka aduu kuu sugnaaday wa abaaka maca abaaka hmm, ma banaana oo wa abaaka waxaa ka horeeya isim macnal ficille waa haadaa laakiin xuruuf ficil aan lahayn binasbi kuma banaana dhe lianna isma alishaara ismu ishaaraha wain kaana haba ku sugnaado fiihi ismushaaraa dhexdiisa macna alficli wa huwa macnaha ficilku ushiiru weeye laakinahu ismu ishaaraha laysa fiihi ismuishaaraha dhexdiisa xuruufu inaysan ku sugnayn darteed uusan u banaanayn laa yajuusu kutacaruj liana ism ishaara ismu ishaaraha wain kaana walow kaana haba ku sugnaado fiihi ismu ishaaraha macna alficli wa huwa macnalficligu ushiiru weeye laakinahu ismu ishaaraha laysa fiihi dhexdiisa xuruufu inaysan ku sugnayn darteed uusan nasbuhu u banaanayn dheh halkaas u tacalluji waqad yajibu nasbu nasbi inuu waajibaa la arkaa mafcuul macahu nasbihiis inuu waajibaa la arkaa inuu waajibaa la arkaa waajibaa la arkaa wuxuu leeyahay qada taqliiliyada ma badna ma badna mafcuulu macahunimo waajiba ma badna waqad yajibu nasbu nasbi inuu waajibaa la arkaa wadalika mithaalkiina oo nasbuu waajibayo ka qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tirahdo laa tanha ha reebin can ilqabiixi shayga xun wa ityaanahu fiiri a waajiba wa ityaanihi a mamnuuca oon carabi ahayn ah. wa ityaanahu wa maca ityaanahu la imaatinkiisa iyadoo jiro ha adigiio la imaanaya ha maandhow qaad kaa cunin adigiina waa qayile caruurkaagina waa le maandhow qaadka iska waa xuya wadnuhu dadka tira aad leeda aad u hadduu wadnaha dadka tiro hmm. kaa yeela w isle adoog wuxuu kaa qarsaa dahab waa markaasu asna la dhuma cunug hmm. sigaarka odayga cabaa bulbulbul markaasuu leeyahay maandho sigaar weliga kuguma ogi ha waa ku habaaridan kugu arko u leeyahy wiilkii u dhala ma ka yeelayo wuxuu isleeyay nimcadan iska dhuuqa adoogu aad ma raadso marka atamuru nnaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa ir markaas ir waa nafsi mogta ana jiidin wila ismaa jiida jiidi waa ir bal talaxumada maxaasaa talaa marka afala tacaqiluun halkaasaa laga rabaa marka hadalkan laa tanhareen maqsuudka marka mutakalimku waa maxe wax uu rabaa waxay tahay waa qowlkan ficilkan wiyo iskhilaaf intaasuu ka rabaa marka waxa weya marka nasbuu waajibaya mar maanic macnawiyaha jira marna maanic sinaaciha jiro naxwi ah, maanic macnawiyaha marka tan ku jira hadda carabi ahaan ma reebonaateen laatana canilqabiixi wa ityaani carabi ahaan waa u banaanaa lehe laakiin macnihiya diida maanica diida waa macnaha oo macnihii mutakalimka maqsuudkiisa hayaan saas ahayn ah, ilaa macna hadda maxay noqay mogtahay haddii la yidhaha cadab laatana ha reebin canilqabiixi shayga xun ha reebin waytiyaanihi la imaatinkiisa hareebin munkar dadkii la amray noqee hayka hareebin qabiix iyo in lala yimaado midna dadka haka reebin munkar dadkii la amray waayo waa in la reebaa la rabay mogta ee mutakalimka maqsuudkiisu wuu yahay adigiyo la imaana dadka haka reebin qowlkaaga ficilkaaga iskhilaafa markaas macno yeelama markaas macno yeelama cidna kaa qaadama laa tanha hareebin can ilqabiixi shayga xun wa ityaanahu wa maca saas weya marka maanic oo macnawiyaha ku jira wa minhu waxaa ka mida mima yajibu nasbuhu qumtu waan istaagay wa zaydan maca zaydan zaydla jirkiisa tanna waxaa ku jira maanic oo sinaaci oo naxwiya waa maani oo sinaaci waxaa loola jeedaa qumtu waa damiiru rafca mutasil ah damiiru rafca mutasila wax laguma cadfo ilaa la keeno damiiru rafca mutasil markuu yahay mid munfasil ah oo mu wa inaad tiri hadaad cadaf rabto qumtu ana wa zaydu saasaad dhihi kartaa qumtu ana wa zaydu laakiin qumtu taadaan waa maxay waa damiiru rafca oo muttasila soo maahan adaan waxba ku faslin wax kuma cadfi kartid waa inaad keento damiiru rafcahan mutasilkaa mid muakido munfasila hadaad rabto inaad ku cadafto sidaasaad dhihi kartaa marka haddii kale kuuma banaana haddii kale kuuma banaana wa minhu mima yajibu nasbu waxaa kamida qumtu waan istaagay wazaydan hmm. wazaydan aa kamida wazaydan aa kamida marka waa minhu wuxuu yidhi waa kamid hmm. waa kamid xoogaa khilaafaa ku jira waxaa kamida iyo waa marartu fiiri waa marartu bika waa ku soo maray wazaydan maca zaydin saydla jirkiisa qumtu waan istaagay wazaydan maca zaydin waa waajib uleya ibnu bika waa ku maray wazaydan maca zaydin zaydla jirkiisa kana waa maxay kana waxaa ku jira alcadfu calaa damiir lmakfuudi biduuni icaadati lkhaafidi damiir oo makfuud ah wax laguma cadfi karo ilaa khaafidka lasoo celiyo haddaad wax ku cadfayda maxay leedahay marartu bika adigaan kusoo maray wa bizaydin waa soo maray ah, damiiru rafca oo makfuud ah markaad wax ku cadfaydo waa inaad soo celidaa khaafidkii waa inaad soo celidaa khaafidkii hmm, waa inaad soo celidaa khaafidki labada calal asaxi qowlka saxiixnimada badan fiihimaa fi lmas'alatayni ku saxiixnimada badan labada masalo labada masalo waa ka qumtu wa zaydan iyo marartu bika wa zaydan damiiru rafca mutasila in wax lagu cadfo biduuni waxa weeyaan faasilin iyo damiru rafca damiiru khafda in wax lagu cadfo biduuni icaadati lkhaafidi labadaba waxaa raajix uu kuleeyahay wain calىa damiiri rafci mutasil cadafta fasil bidamiiri munfasil ow faasilin ma maaha shardiguu leeyahay waxa weeyaan damiir oo munfasila shardi maaha wax un faasila keenu kuleey ow faasilin ma markaasuu yihi wabilaa faslin yeri finad finad fi nadmi faashiyan wa dacfahu ictaqid uu leey gabayga aad ugu yimaada iyadoo laysku cadfay oo aad u fara badan laakiin inuu daciif yahay caqiiday kuley meeshaad ku aragto marka taas iyada waa ku raacsany marka taas waa ku raacsany wa in calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri munfasil ow faasilin ma faasilun faasilun maaha damiir munfasil kaliya wa bilaa faslin yerid faashiyan fi nadmi wa dacfahu ictaqid u leey laakiin midda dambe kuma raacsana waa qowlka jumhuurta ay qabaan lakin inmaa lagu adiida illa waa mujtahid mutlaq asag markuu naxwo waa mujtahid mulaqo madax banaan marka inta sheego madhabkooda uu leeyahy aniga maya ah, wacawdu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucla uy wuxuu uhi wacawdu khaafidin in la soo celiyo xarafkii dhigayay hoos dhigaayey ah, ladaa cadfin marka wax lagu cadfayo calaa damiiri khafdin laaziman qad jucla u yidhi waxaa laga dhigay yidhi ay ka dhigeen naxwoley walaysa cindii laaziman aniga agtayda lakin laazim kama ah walaysa cindii laaziman id qad ataa u maxaa yeele waxaan laazim u ahayn id qad ataa waaba yimid uy ha laazim ka dhiga ha waaba yimide fi nafri wa nadmi ha gabay iyo hadal caadiya labadaba waa ku yimid u yidhi asaxiixi muhbata oo weliba saxiixa wax nadmi iyo nasri ku imaana saadu leeda ma banaan marka aniga agteyda taas waa ku khilaafsanya waay wayataraajaxu nasbiyaa raajix noqonaa fii naxwi qawlika qowlkaagu kalu raajix ku noqonaa oo aad ku qawsho kun ahaw anta adiga iyo wazayda adiga iyo zayd ha kun ahaw fiiri macnuhu sidaan u rabaa qofka hadla kun ahaw anta adiga wazaydan maca zaydin zayd markaad la jirto kal akhi walaal oo kale u dhimrinta u naxariisashada qadarinta tixgelinta walaal oo kale u noqo saasuu rabaa macnihiisa maaha qofkaan inuu labadiin adiga iseed wax amra oo isleeya iswalaashada maaha aduu kula dardaarma kaliga aduu kaligaa kula dardaarma oo kuleeya zayd markaad la joogto walaaloo kale u noqo uu kuleeya marka ma markaas cadafkii marka hadii cadaf laga dhigo macnihi isbedela macnihii dhamaayo maqsuudka mutakalim ugu qasda ayaa isbedela ilaa maxay noqee kun ahaw anta adiga hadda fiiri zayd waa lagu cadfi karaa xagga icraabta oon xagga naxwada ila mogta hadda damiiru rafcihii mutasilka kun sow damiir rafca mutasila maaha wax waa lagu cadfi karaa ilaa maanta aan haysanaa anta adhayda oo damiir munfasila lagu adkeeyey uskun anta wa zawjuka sooma ayadquna uskun jeg deg jannada anta adiga iyo wa zawjuka wa zawju waa lagu cadfay sooma jeedi maxaa yeele maxaa koraya anta anta damiir oo munfasila lagu adkeeyey marka xagga ixraabta waa banaanaa laheyd laakiin macnihii iyo maqsuudkii mutakalimka khilaaf haddii cadaf laga dhigo oo la yidhaahdo kun ahaw anta adiga wa zaydun zaydnaha ahaado marka macnuhu wuxuu noqonaya labadoodi in la amraayo asna labadood inuu amro ma rabo ee adiga inuu ku amruu raba mhm. kun ahaw anta adiga wa zaydan maca zaydin zaydla jirkiisa kal aqi walaaloo kale u ahaw walaaloo kale u ahaw halkan ishkaala ku jira waa laga jawaaba waxaa la yidhaahdaa kun ahaw anta adiga wazaydan waxaan idhi waa mafcuul macahu laakin wazaydun xagga ixraab ahaan waa banaantaan idhi soo ma oh, halkaa lagu cadfaa waxaa lagu cadfayaa kun damiirka ku asturan aa lagu cadfa yaa marka rafcinaa zaydun yaa rafcinaa oo caamil u ah oh, kun caamilkiis maxduuf caleygu marka caamilkiisu waa kun soo kunna waa ficlu amar ficilmr ma ism daahir marka faacil uqaad ism daahira ma rafciya faacil uskun anta wasawjukana lamida de uskun xasil oo deg anta adiga deg iyo wasawjuka zawju fa ism daahira soo maha yaana rafciya caamil ah ficil amara rafciy ficil amar e maya marka e ism daahira faacil uqaad oo rafci kara qaacidad halkaana kugu taalla sajaa'iga meelahan ku keeni jiray bnahu yuktafaru fi taabici maa laa yuktafaru fi lmatbuuci alada qaacid aha yuktafaru fi taabici taabica waxaa la iskaga dhaafa oo laga indhalaaba maa laa yuktafaru fi lmatbuuci waxaan matbuuca lagu dhaafay meelahaas ka raadso hadho taabica waxaa lagu dhaafa waxaan matbuuca loo ogolayn hadda waxa ko macduuf caleyhiga lama ogola inuu noqdo ism daahir laakin macduufka waa la iska ogolaa yuktafaru fi taabici maa laa yuktafaru fi lmatbuuci ah qaacidada wayadcufu wa daciifa huwa nasbihi dhe wayadcufu wa daciifa huwa nasbihi fii naxwi qaama zayduna istaaga wa camr maxaa yala waxaa casala cadafka casala marka labadii waa banaan yihin qaama zayduna istaaga wa camran maca camrin waa banaanta qaama zayduna istaaga wa camruna waa istaaga waa banaan yihin mar hadday labaduba banaan yihiin asal yaa cadafka ah marka saas u daciifa nasbaha sharc lilismi isimkii usugnaaday isimkii alwaaqici dhacay bacdal waa wowda gadaalkeeda wowda almasbuuqati lagala hormaray bificlin ficil o amase ma ism lagala hormaray isimko fii manaahu fii macnaahu eh, ficilka macnihiisa ku sugnaaday halaathu xaalaatin xaalooyin saddexa halaathu xaalaatin xaalooyin saddexa saddex xaaluu leeya isimkaas mar nasbuu raajix yahay mar nasbuu waajib yahay mar uu marjuuc yahay waa saddexdaas waa saddexdaa hadda masniga ku ixdaahaa alaaadii midkeed an yajiba inuu waajibo an yajiba wujuubuhu ah an yajiba nasbuhu wujuubu nasbihi nasbihiisa waajibidiisa wey cala almafcuuliyati mafcuulnimo lagu nasbiyo wadalika wujuubu nasbihi haabitun waa mid sugnaana wadalika wujuubu nasbihi haabitun waa mid sugnaana idaa waqtigii uu sugnaana kaana alcadfu cadafkii uu noqdo mumtanican mid reebtoon limaanicin mid diidaya dartiisna u reebtoon maanicaasoo macnawiyin macno loo nisbeeyey oo amase sinaaciyin sanca loo nisbeeyey cilmi sinaaci waxaa la yidhahdaa alcilmu alxaasilu min altamriini cala alcamal aa ilmi yidhahdaa cilmi qofku si ugu dhex jiro ugu dhex jiro uu ka dhaxlo maahan xoogaa lagu laqbeeyo laqbada ku taqaano hadhawaadan dabaqi karin sanaaci maahan hadde inta tan iyo alifyo lagu xifdisiiyo xoogaa qawaacidaad hayda boggaan laqbe hadii lu yidhahda isma saari karin sinaaci weli maahan cilmigaagu cilmi sinaaciyo waxaa la yidhaahdaa alcilmu alxaasilu min atamriini cala alcamali laylinta qofka camalka lagu layliyo hmm, alcilmu alxaasil min atamriini cala alcamali ah, cilmiga ka soo xasila laylinta qofka lagu layliyo camalka shaqada sida loogu laynaan tartiibka agga udhig xagga ka rog sida loo leeya u waxa wey waxay u noqonaya sida sariiqadii wax ku dhow ah, ah, kaas weeye sinaacigu cilmigaas sinaaciga waa kaas wey alcilm alxaasil wey min atamriin cala alcamal marka maanic oo sinaaciyah ayaa diidaa ama mid macnawi ah labadaasa mid diidaa falawalu mid ka horeeya oo maanic macnawihu diidaa ka qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo laa tanha ha reebin can ilqabiixi shayga cun wa ityaanahu wa maca ityaanahu la imaatinkiisu ayaduu jiro adoo la imaana ha reebin wadalika imtinaacaas dalika mumtanicanta ku ishaar masderkeeda wadalika reer toonaashada haabitun waa sugnaaday lianna almacnaa macnaha cala alcadfi cadafka korkiisa xaalu ahaaday laa tanhaa ha reebin haddii lcadfi huu noqo macnuhu liana alcadfa liana almacnaa macnaha cala alcadfi cadafka korkiisa xaalu ahaaday macnuhu laa tanhaa ha weeye can ilqabiixi shayga xun wa can ityaanihina ha reebin u noqona sharxun iyo lamaatinkiisa hareeri wa haadaa kanu tanaaqudun munaaqidun u bedelo tanaaqud halkan soco maaha iska hor imaad maahan tanaaqud war isburinaya maahan ee waa war maqsuudkii burinaya naqada mster ism faacilkeeda qaada marka maqsuudkii mutakalimku burinaadhe wa haadaa kanu tanaaqudun ey munaaqidun waa mid burinaya oo ka hor imaanaa lilmacna almuraadi lilmutakalim macnihii mutakalimku u qasdaayuu ka hor imaanaadhe ee tanaaqud meeshaan ma yaallo tanaaqud ma soco karo fiiri xaashiyada wahaadaa tanaaqudun uu ku yidhi fiiri wahaadaa tanaaqul tanaaqudun bifatxi lmi maya wahaadaa tanaaqudun liqaa'ilin waxaa u sugnaabu yihi qof hadla an yaquula inuu yidhahdo laa tanaaquda wax tanaaquda kuma sugna calaa taqdiiri cadfi cadaf hadii laga dhigo qof hadhii karu aw tanaaqudku wax iska hor imaana maa wainamaa wax kalema yalzamu waxaa ka laazimaya caleyhi cadafka cadamulfaaidati faaida la-aan ha xumaan ha reebin la-imaatinkeeda ha reebin faa-ida la-aan unbaa ka timid meesha ee war iska hor imaanaya maaha maxaa yeelay liana almacduufa fiiri liana almacduufa macduufku bimacna almacduuf caleyhi wey fiiri waxa wuxuu ku yidhi xumaanta ha reebin xumaan in lala yimaado ha ee xumaan ha reebin macnaheed waxay qofkii xumaan la imaana ha ka reebin wa ityaanihi marka macna cusbaba keenin hal munkaroo dadka la amray wa hal munkar unbaad amartay xumaanta qofkii la imaana ha reebin wey ilaa haddaad tiri laa tanha can ilqabiixi qofkii xumaan la imaanaya ha ka reebin ayada ah soo maaha wa ityaani xayta marka waa intiid ku soo celiday faa'iidaba male munkarna amarta waqad yuqaalu marka in loo daweeyaa rabaa waqad yuqaalu la yidhahdaa la arka ina muraada bitanaaqudi ula jeeda anahu hadalkaas cadafkan munaaqidun wuxuu burinayaa lilmacnaa macnihi macnihi almuraadi ee loola qastayay lilmutakalim id muraadu mutakalimka ujeedadiisu waxay ahayd annahyu reebitaan canilqabiixi shayga xun la reebo shayga xun in la reebo maca ityaanihi asagoo la imaati maca ityaani ka qof yow la imaatinka iyadu jiro iyahu qabiixii aad la imaanayo ah, muraadka uu ka hadlay taasay ahayd ah, in qabiixii la reebo adoo adigii la imaana arrintaas uu kaaga diga ah, id muraaduhu mutakalimka ujeedadiisu waxay ahayd annahyu reebid canilqabiixi shayga xumaa la reebo ma maca ityaanika la imaatinka iyadu jiro iyaahu qabiixi aad la kama fi fii shaari shaacir kamaa fi qowli shaacir de laa tanha ha reebin can khuluqin hay dabeecad ha reebin wa tatiya wamaca an tatiya adoo la imaana milahu ayadii o kale caaran calayka idaa facalta cadiimu aha taasoo kale u ka rebi maqsuudku taasuu ahaa walaysa muraadu ma ahan annahya inuu reebo can inahyi reebidii la reebaya can lityaani in lala yimaado bilqabiix mulaqan ha waxa uu ka reebaa qofka ma ahan reebitaankii uu xumaanta ummadda ka reebi jiray u diidi ma oo dhima qofkan mutakalimkaa maqsuudkiisu ma ahayn inuu qofkan uu la hadlaya u diido reebitaanka uu dadka xumaanta ka reebo ma ahayn maqsuudkiisu oo dhihi may war dadkan xumaanta aad ka reebayda ka joog ma ahayn maqsuudkiisu ee maqsuudkiisu wuxuu ahaa adig iyo la imaanaa dadka ka reebi ha ee dadkana ka reeb adna ka ha saasuu aha maqsuudkiisu marka maqsuudkiisiyuu burina waayahay whada kanu munaaqidu waa mid burina lilmacna almuraadi lilmutakalim macnihii mutakalimka u qasdayuu burina wathani kan labeeya kan labeeya oo waxa weya ayadoo uu reebtoon yahay cadafkii wuxuuna u reebtoon yahay limaanicin sinaaciyin maanic oo sinaaciya ka qawlika waa hadalkaagoo tiraahdo qumtu waan istaagay wa zaydan maca zaydin wa marartu ku soo maray Ah, wazaydun marka tan cadafka reebtooy ala damiiru rafca mutasil ah wax laguma cadfi karo biduuni tawkiidin bidamiirin munfasilin o faasilin ma ama un faasil kale oo lakala dhexgelsho iyo wa marartu bika adaan ku soo maray wazaydan tanna lama ogola maxaa dhacay waxaan loo ogolayn bika damiirulkhafda wax laguma cadfi karo ayadoon khaafidkii la soo celin marka wax lagu cadfo maxaa la rabaa marartu bika wa bizaydin in la yidhahdo saasaa laazim amalawelinkaasu yidhi in maalglaasi maahan yidhi agteeda aniga haddi ama alawalu mid ka horeeya oo ah qumtu wa zayda qumtu wa zayda falinnahu waxaa tiradaa famtinaacu cadfihi dhe ama alawalu famtinaacu cadfihi cadafkiisa reebtoonaashadiisu xaasilu waa soo xaasilaya laga rabaa inaad tidhaahdo falinnahu famtinaacu cafihi midka horeeya wazaydantaas wazaydantaas wey famtinaacu cadfihi cadafkiisa reebtoonaashada uu reebtoonaaday xaasilun waa mid soo xasila imtinaacaas liannahu shaaniye laa yajuusu waxaan bannaanayn alcadfu cadaf cala damiiri damiir wax lagu cadfo damiir almarfuuci la goday damiir almutasili caamirkiisa la xidhiidha ilaa bacda tawkiid adkayn ka gadaal maahane bidamiirin damiir lagu adkeeyo damiirkaasoo munfasilin socmay o faasilin ma ku yid wadalika mihaalkii ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sareeya ilaa wuxuu yihi laqad kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaalkii fiiri laqad kuntum markaas ila wuxuu antum damir munfasila uu ku adkeeyey antum idinka waxaad ahaateen iyo wa aaba'kum aabayaalkiin uskun anta wa ah aha uskun anta marka hore ilahay ku adkeeyey kadib u ilahay yidhi wazawjuka oo ku cadfo kadib ilahay ku cadfo laqad kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aaba'ukum aabayaalkiin fi dalaalin baadi ku kuwa ku sugan oo cad wa ama taani midka labeeya wa ama thani midka labay oo waa maxee marartu bika wa zayda ah. wa ama thani midka labeeya faliannahu famtinaacu cadfihi aha famtinaacu cadfihi cadafkiisa reebtoonaashada uu reebtoonaaday xaasilun waa mid soo xasilay dhe liannahu shaniye laa yajuusu waxaan banaanayn alcadfu in wax lagu cadfo cala damiiri damiir almakfuudi ee la khafdiyey damiir oo la khafdiyay in wax lagu cadfaa ma banaana ilaa biicaadati lkhaafidi caamilkii khafdiyay in la soo celiya maahane caamilkii khafdiyey in la soo celiya maahane wadalika mithaalkii ka qowlihi wa ilahi qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sareeya ilaa wuxuu uhi wa calayhaa nimcooleyda korkooda geela ariga lo korkooda iyo wa cala alfulki geela marka waxa wey geela hadda maqsuud ah ila geela la rarta soo wa calayhaa nimcoolayda korkooda iyo wa calalfulki doomaha korkooda aa tuxmaluna laydinku qaabaa fiiri marka wa calayhaa a ilaah yiri haadaasoo damiir damiir makfuuda soo maaha markaasa ilahay inuu ku cadfuu rabaa alfulkidaas haadaasa waxaa la rabaa geela ah in lagu cadfo alfulki markaasa ilahay kaafidkii soo celi xarafkii hoosdhigaa ilahay soo celi markaasuu yihi wa cala alfulki xarafkiyaa la soo celi wacalayhaa nimcoonayda iyo wacala lfulki doomaha korkooda tuxmaluna laydinku qaadaa wa mina naxwiina naxweeleydu kamid ahaaday man gabal warka ina maali buu kuu sheegana maaligale waa kaa ogya saan u sheegayna ka baduun asaga ogya asagaaba sharxay bay mogta ha waa naga ogya sharax cajaaib lo kuleeya hmm, shar cajaaib uu kuleeya wa min anaxwiyiina naxweeleydu kamid ahaaday uu ku yidhi si adan hadhow uga caarin aliyaa ibnu hishaam ma arag miya alfiyada wa min anaxwiyiina naxweeleydu kamid ahaaday man duul lam yashtarid aan shardin fi lmasalatayni shayca oo yihahdeen toosaa laisgu cadfi kara qaara yidhahdeen waxba shardayn wa min anaxwiyiina naxwoleydu kamid ahaaday man duul lam yashtarid aan shardin fi lmasalatayni laba masalaba shayca fa calaa qawlihi mankaas duulkaas qowlkooda haddaan qabana waa qowl waa duul la cuska karee yajuusulcadfu cadaf waa banaan yah waa iska banaan yahay markaas walihaadaa fiiri khilaafkaas inuu jiro darteed walihaadaa khilaafkaas dartiis qultu waxaan ku ihi cala alasaxi labada masalaba sida saxiixnimada badan matniga kugu iliy ku yii ah, sida saxiixnimada badan maalima ku yidhi facalaa qowlihi mankaas qowlkiisa haddaan qabanay yajuusulcadfu cadafa banaan walihaada khilaafkaas dartiis qultu waxaan ku yidhi cala alasaxi qowlka saxnimada badan fiihima labada masalaba wathaniyatu midda labayda thaniyadu waa maxay hmm. athaniyatu waa tan halkay ku xidhan waxa weeyaan halaatu xaalaati ixdaaha saddexda xaalo midii koobaadaan ka soo baxnay oo tasxuha mafcuulu maahu oo nasbihiisu waajiba mafcuulu maahu oo nasbihiisu waajiba xaalada labayda marka waa xaaladii oo nasbuhu uu raajix ahaa wa taaniyatu xaalada labayda an yatarajaxa wa inuu raajix noqdo almafcuulu maahu nasbihiya raajixa cadafna waa banaany wa thaaniyatu xaalada labayda an yatarajaxa wa inuu raajix noqdo almafcuulu macahu cala alcadfi yuu ka raajix noqona wadalika tarajuxu lmafcuuli mafcuulka raajix noqoshadiisa naxwu qawlika waa hadalkaaga oo kale wadalika ay tarajaxu lmafcuuli mafcuulka raajix noqoshadiisa naxwu qawlika waa hadalkaaga oo kale oo tirahda kun ahaw anta adiga wa zaydan maca zaydin kal aqi walaaloo kale wadalika tarajux mafcuulkaas tarajuxaas raajix noqoshadaasu haabitun waa sugan yahay liannaka adiga low cadafta haddaad cadafto zaydan zayd calaa damiiri damiirka aad ku cadafto damiirkaasoo fii kun ku sugan ilaa hadda istinaac ahaan waa banayn oo waxaa damiir damiir fasli a ah lagu adkeeyey liannaka adiga low cadafta haddaad cadafto zaydan calaa damiiri damiirka aad ku cadafto damiirtoo fii kun ku sugan lazima waxaa laazima an yakuuna zaydun zayd inuu ahaado ma'muuran ku wax la amray wa anta adigana laa turiidu dooni maydid an ta'murahu zayd inaad wax amarto ma rabtid adiga mukhaatabkaanaad rabta inaad wax amarto mukhaadabka bis inamaa wax kale maahan turiidu waxaad rabtaa wainamaa wax kale ma ahan turiidu waxaad rabtaa an ta'mura inaad amarto mukhaadabaka midka adiga aad la hadlayso bian yakuuna inuu ahaado aad amree macahu zayd la jirkiisa kal akhi walaal oo kale intaasaad ka rabtaa intaas ayaad ka rabtaa oga meeshaas maxamed muxidiin cabdixamiid hadhu soo ah xabuu ka sheeg sheega qaala shaaciru gabyaygii wuxuu yidhi fakunuu ahaada antum idinka Ah. mid gabyaaya ah, hooyo caqli badan wey hooyooyinku waa kala caqli badan yihin hooyo caqli badan u dardaarmayda caruurteedi sooma jeeda hooyo caqli badan caruurteeda u dardaarmayda hmm, hooyooyinka gabal waxa weya caruurta oo ku hooy ku aabaha caruurteeda iska ilaaliya tirahda xusulka geliya hooyana waxay ad war ciidan iyo ka dhigo cududo gacanta qabso marka hooyadan waa ka caqli badan taha fiiri say ula dardaarma caruurteeda fakunuu ahaada antum idinka wa bani abiikum maca bani abiikum caruurta aabihiin dhaleyla jirkeeda makaanalkulyatayni labada kaliyood booskooda min adixaali beerka yarahana ugu bok ugu boos beerka iyo beerka yaruhu waa isgu heshadaan ma kala maarmaan sidaasoo kale noqday le labada keliyood labada keliyood iyo waxaan rabaa iyo iyo iyo beerka yaruhu waa isweheshaaya siday labadoodaas aysan u kala maarmin aadnaan u kala maarmine hiil iyo ho ka dhigay leeda oo garab istaag saasay u dardaarmi fakunuu ahaala uu yihi shaacirkaanu fakunu waa qof shaacira bimacnaa qawlu shaacira lagu yidhi laguma dhihin nina yidhi laguma dhihin dhihinada gabahatinina laguma dhihin shaacir uu iska kaa yidhi fakunuu ahaada antum idinka wa banii abiikum maca banii abiikum aabihiin wiilashiisa la jirkeeda ha caruurteeda iyado amre kuwaas amriba ma ka maqan yihin kuwaanay amre fiiri fakunuu ahaada antum idinka wa bani abikum yaa ila socda san ahaan ma u banaanyah waa banuu abikum ma banaanta say u banaanta antuma lagu kala fasliyey habaana maanta cadafka waa banaanya kunuu wowda waa lagu cadfi karaa fakunuu ahaada antum idinka wa bani makaana alkulyatayni labada keliyood ah, labada keliyood hmm, meeshoodoo kale ahaada labada keliyood meeshoodoo kale ahaada ooye alkulyataani lilinsaani walikuli xayawaanin luxmataani laba hilin xamrawaani oo gaduudan laaziqataani oo ku dhegan bicadmi sulbi dhabarkay ku dhegan yihin kaliyuhu wahumaa manbatu zarci lwalad waa caruurka meesha uu ka dhasho kasoo wadixaalu bikasri awalihi min alamcaai mindhicirada uu ka midi wa huwa likulli di kirshin huwa isagu likulli di kirshin mid kastoo kalile beerkayaruu leeyahy ilaa farasa farasku beerkayaro male beerkayaro male falaa dixaalilo beerkayaro male faras in og maba daalaba wax beerkayaro lahaa waxa way sidiisa u ordi kara beerkayaro laguma ark markaasu hah hah u iska leeyahy falaadixaal beerka yara ma ah. waayo makaana alkulyatayni labada keliyood booskood oo kale ahaada minadbixaalina ugu makaana makaanka iskaga tacalujina iskaga dhejina waa yahay waqad istufiida waxaa laga faa'idaystuu ku yidhi min tamhiilihi aniga miaalintayda hmm, miaalintayda bikun ahaw anta adiga wasaydan kalcaqi fiidi qaacida muhiima kuu keena fiidi kaal aakhi mufrad uu ka dhigay sooma jeedid haddii anta iyo wasaydna la fiirina musana soo maha ah, kaal aakhina mufrad uu ka dhigay qaaciduu raba inuu ku wuxuu ku leeyahay weliga mafcuulu macahuga waxa ka dambeeya waxa ka horeeya lagu mudaabaqeeya xagga ifraadka iyo tasniyada jamca ee mafcuulu macahuga iyo waxa ka horeeya inta la isku daro waxa ka dambeeya looma fiiriyo ah, mafcuul macahu hadda maxaa ka horeeya zaydan anta oo mufrada ka horaysa soo maha kal aqi dhul mufrad ka dhig ee anta iyo wasayd inta isku darto xaa la ah dhiila dilao la fiiriyo kal aqaweyniya la dhihila qaacidadaasoo ku siina waqad istufiida waxaa laga faa'iidaystu ku yidhi min tamhiili aniga miithaalintayda bikun anta wasaydan aan ku mihaaliy kal aqi ana maladii kii istaqara ku sugnaaday bacda almafcuuli macahu yakuunu wuxuu ahaadaa calaa xasabi maa shay qadarkiisa qabla hortiisa ku sugnaaday faqad oo kaliya waxa ka horeeya kaliyaha la fiiriya ee mafcuulka iyo waxa ka horey layskuma qabto laa calaa xasabihimaa mafcuul mahuga iyo waxa ka horeya qadarkooda looma fiiriyo ah, mafcuul mahuga iyo waxa ka horeya wa ilaa ah, ah, wa ilaa in lam yakun calaa xasabi maa qablahu in lam yakun calaa xasabi maa qablahu hadduusan waxa ka horeya kaliya ahaa lahayn qulta waxaad dhihi kal akhaweyni aad dhihi laheed ee kal akhi ma aadan dhahdeen haadaa kaasuna huwa saxiix waa midka saxiixa wa mimandul waxaa kamid a nasr masaladan caddeeyey masalo weyn oo faa-iida naqli inay tu kuu sheegaysan iska ahayn dulsheec wa haadaa xukunkaas oo ah in mafcuulu macawga loo fiiriyo calaa xasabi maa qablahu faqad mafcuul macaw waxa ka dambeeyaan rabaa mafcuul macaw waxa ka dambeeya in loo fiiriyo waxa ka horeeya oo kali ah wa haadaa qowlkaas huwa saxiixu waa midka saxiixa wa mimaduul waxaa ka mid ah a nasa cadeeyey caleyhi xukunkaas ibnu kaysaan wa samaacu maqalka carab laga maqlay waalqiyaasu iyo qiyaaska carabiguna yaqtadi yaqtadiyaanihi macnahaasay keenayaan labaduba oo waa taageerayaan warka uu sheegay ibnu kaysaan wasamaacu maqalka carab laga maqlay iyo wlqiyaasu qiyaaskuna yaqtadiyaanihi macnahaasay keenayaan wa canil akfashi indha yare waxaa laga wariyey ijaazatu mudaabaqatihimaa mafcuulu maca kuga iyo waxa ka hora in lagu mudaabaqeeya inay banaanta oo kale akhweyni la yidhah wa can ilakfashi waxaa ka sugnaaday ijaazatu mudaabaqatihimaa mafcuulu macahuga iyo waxa ka dambeeya in lagu mudaabaqeeya inay banaanta ha in la baneeyo qiyaasan liajli qiyaasina loo banaynaa cala alcadfiya laga qiyaasanaa walayse qawlka akfashna bilqawiyi waxoog lama de ha ku inaad ka digtoonaataan kugu sheego kuleey wthalitatu xaalada saddexaad so saddex xaalad ma ahayn xaaladu waajib yahay mafcuul mahuga xaalad uu raajix yahay xaaladii saddexaad wathalitatu xaalada saddexayda an yatarajaxa alcaطfu tarajuxu lcaطfi waayo tarajuxu lcafi tarajuxu lcafi waa qabarkii thalit wathalitatu xaalada saddexayda an yatarajaxa alcaطfu tarajuxu lcaطfi waa cadafka raajix almafcuul macahu iyo wa dacfu lmafcuul macahu mafcuul macahuga daciifidiisa wa yadcufa wa dacfu lmafcuuli macahu ahaa mafcuul macahuga inuu daciif wadalika tarajuxulcadafki cadafka raajix noqoshadiisii xaasilun waa mid soo xasila gormuu soo xasilaa idaa amkana alcadfu cadafku markuu suurtaabo bigayri dacfin dacfi la-aan dacfigoo fi lafdi ku sugan walaa dacfin dacfi la-aan dacfigoo filmacno macnaha ku jirin maanic oo macnawi ah maani sinaaciyana uusan jirin khalaas wey ah, dacfina uusan jirin wax dacfi oo lafdiga kusugan ma jiro dacfi macnawiya ma jiro hadda cadafka asala laleeyahy markaas naxwo qaama sayduna istaagay wa camruna waa istaagay muxuu raajix u noqday yatarajaxu lcadfu ayaa lagu tacalujina laamtan ogow lianna alcadfa cadafka huwa alaslu asal inuu yahay walaa mudacifa mid daciifiyaana lahu uusan u sugnaanin uu fa raajix u noqona fayatarajaxu waa raajix noqona iskade fayatarajaxu waa raajix noqonaa liana alcadfa cadafka huwa alaslu waa asl walaa mudacifa mid daciifiyaana low cadafka uma sugnaan ogow liana alcadfadu an yatarajaxadaas hore ayay ku tacaluqi midaan dame ma midaan dame ku tacaluqin liana alcadfa cadafku huwa inuu yahay darteed uu raajix u noqonaa walaa mudacifa mid daciifiyaana uusan usugnaan low isaga fayatarajx marka wa iska raajx noqona wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah ala nabiyina maxamed